والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد رحمه الله تعالى وإذا خفي على بعض أهل معتقدين للأموات قدمنا ذكرها والقرآنية kadib nabar ku saabsanaa taqliidka iyo dadka in layskaga daydo biduuni xuja kadibna wuxuu ku gebagabeeyey arrinkaasi hadalka ila tallaabaya mooyaane ujeedadeennu ma ahayn buu sheekhu soo yidhi hadda wuxuu ihi waladii naxnu bisadadihi waxaynu ku guda jiray naxnu bisadadii waxaynu marka waxaad markaa hadal haysay eed ka hadlaysay yaa loo isticmaalaa huwa waxaa weeye shaygaynu ku guda jiray eaynu ka hadlayn annahu idaa khafiya hadduu ka qarsoomo calaa bacdi ahlicilmi culammada barkood haduu ka qarsoomo maa dakarnaahu waxaynu soo sheegnay oo sidaa yahay waxay dadku sameeyaan qabuuriyiintana ay gaalnimo tahay oo qararaynu soo dheraandherina ama aynu soo sugnay oo ku saabsan fii xukmi lmuctaqidiina lilamwaal kuwa rumaysan dadka dhintay iyo khayr ka rajeeya xukumkooda inay mushrikiin yihiin ee mushrikiinta in ay ku baab yihiin hadduu oga qarsoomo culammada lisabab min asbaab alkhafa sabab ka mida asbaabta qarsoonida keenta ama wixii laga jaahil noqdo taqliidka ka mida daa ka mida xaqi oon shay ruuxi gaadhin baa ka mida hadday barhkood uu xaqi aynu soo cadaynay iyo nimankaasi inay ku xugum yihiin inta carbeed oo kale waajibkooduna uu yahay haddii intii wax loo cadday waayo in lagu halgamo oo lagu jihaado oo laga bannaysto nabigu wuxuu ka banjiray mushriki alcarab hadduu wadaadaha qaarkood ka qarsoomo min asbaab اlkhafa allatii asbaabtoo qadamna aan hormarina dikraha sheegitaankeeda oo walam yatacaqal uusan fahmin maa suqnaahu waxaynu soo kaxaynay oonu soo sheegnay oo garooyin ah iyo adila ah, alburhaaniyati kuwa caddaynaysa alqur'aaniya adiladii qur'aanka ahayd hadduu fahmi waayo iyo alcaqliya adiladii caqligeeda maanka iyo maskaxda iyo ilaahay garashadu ku kusi aad ku fahmaysay waa adilada qiyaasku marka u maxaa u dhexeeya faariqa u dhexeeya kuwii xilligii nebi maxamedkii baryahaya iyo kuwa maanta jooga isku waxbay sameeyaan makhluuq min alkhalaa'iqi bay baryaan faariqa u dhexeeya ilan waxaa asal ah ilxaaqu iyo altafriiq bayna almukhtalifayn iyo icطaau xidin lilmutamaailiin labada shay oo isku mida ah in isku xugum la siiyo waxa kala duwanna la kala duwo oo xukum caqli ah wey nusuus qur'aan iyo adilo aan la gaarin labadan shay oo isku mid mariso laba wixii kala duwanna aad la fahmi kara wey marka nimankan islaamka sheegaan kuwii hore ilaahay khayrkii baryi jiray wax faariqoo u dhexeeya taabsi haddii lagu faariq macquula ma tilmaami kartid wadaadki intaa garan waayey hadday wax ku fahmi waayo fayanbaqii waxaa haboon an nas'alahu inaanu weydiyo ma huwa shirki shirki muxuu yahay waa in la weydiiyo shirki subxaana wa tacaala uu carab ku tagfiiriyey nabi maxamedna uu kula dagaalamay xaqiiqadiisa noo sheeg ma huwa xaqiiqatu shirki cindak fain wadaadku hadduu yidhaahday huwa an tattakhida inaad yeelata alla garabkii ilaahan aakhara ay macbudan aakhara kama jahiliyatu tattakhidu alasnaama aalihata maca allahi subxaanahu wa tacaala hadduu yidhaahda shirkigu waa in ilaah macbuud la samaysto la baryo siday carabtu hora ilaahay keyrkii macbuud u baryi jireen kaas la yidhaahdaa waa war fiican inkastoo uun si fiican u taxqiijinin laakiin waxaa weeyaan haddana daabid kooban uusanna siinin iyo axkaam buu wax ku tacriifiyey khayr wey qiila lahu waxaa lagu odhanhayaa kaanat aljaahiliyatu tasnachu jaahiliyada aad tiri shirki bay ku jireen ilaahay bayna caabudahayeen maxay samayn jireen maxay ku samayn jireen asnaamta wamaada kanat aljaahiliyatu tahada alasnaam asnaamtan ay samaysteen maxay u samayn jireen maxay ugu dhowaan jireen maxay u qaban jireen allatii asnaamtaha ay samaysteen xataa saaruu ilaa ay noqdeen carabtu mushrikiina yacni biha bilasnaam carabe la imaan jirtay ee ku aadanaa asnaamtooda ay ku noqdeen muxuu ahaa falalkaa maxay ahayn wax ka sheeg dadku hadduu yidhaha kaanuu carabi waxay ahayn yucadimuunaha asnaamta wayuqaribuuna laha wax u dhoweey wax u gowraca wayastakiitu gargaarsado u qaylyada wayunaaduunaha u dhawaaqa cinda markay dhibaato jirto dhibaatooyinku markay jiraan iyo danaha markay bay u qaylan jireen wayanxaruuna waxay u gowraci jireen annaxaa'ira gowracyo iyo dabaa'ix iyo wanaxwa dalik oo min alafcaali adaakhilati fii musama alcibaada iyo la halmaalo oo afcaasha gudagalhaya xaqiiqada ila naxrigu iyo istikhaasadu iyo dabxigu iyo tackulli waa afraad min afraad alcibaada idan lama soobi kare intaasaan kuu sheegay iyo waxyaaba badan oo gudagalhaya cibaadadlaha subxaanahu wa tacaala in ilaahay khayrkii la siiyo saa hadduu yidhaahdo faqul lahu waxaad ku tidhahdaa waa yahay laayi yafcaluuna laha daalik soo war in laisfahma ma aha iyadii carbeed maxay asnaamta waxaan ugu gowraca u dhowaashaha baryada ee weynaynta asnaamtan hawshaa maxay u siiyeen ujeeddadayeen maxay ka doonahayeen fain qaalahaaliqatu wاlraasiqatu aw ilmuxyi waxay u caabudi jireen jireen ugu dhowaan jireen u baryi jireen inay tahay aalihadu alkhaaliqa adduunka tii abuurtay alraasiqada bixisa almuxyiya wax noolaysa miita wax disha idan wuxuu nala galay towxiid halkaasuu la aaday saa hadduu yidhaahdo waa fashilanya god buu kugu jiraayay wuxuu yihi sheekhu faqra caleyh waxaad ku dul maa qadamnaa laka min albaraahiin aan kuu soo hormayno ku dul akhriba waa nin xanuunsanhade waxaan jirinoo ka soo guurina carab buu rabaa inuu u tiiriyo ayb ninkii ilaahayba subxaana wa tacaala khayrkiisii baryo una shariig yeelay inuu ku been abuurto wuxuu doonaa ka sheega ha la yaabi Eh, sulaym bnu samxaan ayaa markuu ka hadlay calaa eh, takfiir maanici ninka zakada diiday ee bixin waayay maca wujuubiha inuu kaafir yahay bay saxabadu ku ijmaaceen buuri kadib iyo xaafid bin xajaroo ta'wiilay ijmaaca saxaabada ayuu wuxuu nimanka sifaadka allaba ta'wiiliya ee bari iyo xullub la aada ee ilaahay sifaad midana cailay qaybana la layaa ma aha buui in ay tawiiliyaan ninkii ilaahay ah, aayaadkiisiba tawiiliyey binaan calaa madhabihi wa khuduucan limadhabihi اlbidci saa u yeelay iyo go inuu ta'wiliyo mxuu ahay xoor ku qoysan maayo biyo u kaban mahay waa runtii si fiican buu yeelay wuxuu yidhi hadday uu intaa fahmi waayo quraan buu u baahan yahaye faqra qadamnaa laka min albaraahin alqur'aaniya xujooyinkii albaraahin way alxujatu yaa la yidhahdaa waddaliil adiladii aanu soo hormarinay ee qur'aanka ahayd almusarixati cad biannahum carabi muqiruuna inay ictiraaf allaha alkhaaliq alrazaaq almuxyi almumiit carabi inay ilaahay khaaliq inuu yahay oo raasiqi yahay oo wax dilo wax aaminsanaayeen hawshaasi ku dul akhri ayadihii badnaad garanaysa muminuun iyo suuratu yunis iyo meelo badan kusoo noqnoqday wa anahum carabi inamaa cabaduuha asnaamta unbay caddaynayeen ayaduhu lituqaribahum ila allahi zulfa ilahay inay u dhowayso dhowayn zulfa ay qurba qurba wey qurba bay la macno tahay wasnan wa macna intaasay u caabudi jireen ma ahayn inay ka aaminsanaayeen inay ilaahay ilaahay sukadii wax abuuraan waxna dilaan waxna daayaan roobka keenaan intaa maysan aaminsanayn ee waxay lahayn waanu ku tawasulaynaayo ilahay baanu ugu dhowaanayna wa qaaluu waxay kaloo yidhahdeen hum shufacaa'uhum cinda allah walam yacbuduuha ligayri dalik allay nooga ergeynhayaan bay aaminsanaayeen ujeeddaaan intaa ahaynna oomaysan caabudin ashafaaca altashafuc mxuu ahaay altawasul alistiqaaha howlahaas iyo taqarub bay ka rabeen shirku tawasuti walwajaaha ayaa meesha ku jiray fainahu sayuwaafiquka walaa maxaala ninkiiasi aad sa ugu sheegtay adilada ku dul akhriday laba mid unbu inuu kitaabka qur-aanka beeniya carabi in aysan shirku rububiya ku dhicin ilaa fii masaa'il jusiya fardiya mooyeen ee meesha lagala dagaalamahayay anlaa tacbuduu ila allah ay ahayd wuu aaminhaya inuu ayadaha qur-aanka beeniyo iyo inuu hogaansamo labadmu noqonhaya fainahu sayuwaafiquka walaa maxaala shiki la'aan waa kugu raaci doonaa in kaana hadduu yahay yactaqidu mid aaminsan ana kalaamallaahi xaq kalaamka ilaahay baa xaqa hadduu aaminsan yahay waa hogaansami doona wa bacda an yuwaafiqak intuu ku waafaqay kadib awdix lahu u caddee ana fi اlqubuur qad facaluu hadihi alafcaal markaad usha uu kugu raaca mushriki alcarab inay shirkoodu noocaa ahaa waxaad tidhahdaa haa laabudda waa maxay an yucطa الnadiiru xukma الnadiir shabiiha waa in shabihiisa xukunkiisa la siiya labada shay isku midka waa inay isku xukum qaataan carab waxay samaynaysa ma fahantay haa ilaahay khayrkii bay caabudi jireen laakiin ma aysan ka aaminsanayn inay adduun wax abuuraan wax dilaan dhib iyo dheef ayagu keenaan ee waxay aaminsanaayeen hadday awliyada baryaan oy asnaamta xurmeeyaan oy tacdiimiyaan o ixtiraamaan inay alle ugu dhowaanhayaan allaan usii maraynaabay lahaayeen way noo ergeynhayaan bay lahaayeen allaan ugu dhowaanaynaa warkaa ma fahantaha kuwan hadda qabuuriyiintae difaacaysa waa islaam aad ku aad ku xdaraynayso intaa in la eg bay sameeyana ka warrandhe markaas ilan gud buu soo galay awdix lahu waxaad u caddaysaa ana almuctaqidiina fi lqubur qad facaluu inay sameeyeen hadihi alafcaal afcaasha falalkan laftirkooda caraba ay samayn jirtay aw bacdaha ama barkeed bay sameeyeen ilaan kufriga asugunbaa kala weyn mooyeen haduu kufri akbaru mukhrij min almilla u yahay halkiisiyo labadiisu waa isu mid diintanbaad kaga bixi ee wuu kale xoog badan yahay kufrigu waa kordhaa iimaankuna waa kordhaa sida iimaanku u kordha ee yaziidu wayanqus alkufru yaziidu wayanqus asaguna liliimaani darajaatun walkufri darakaat baa la yihahdaa iimaanku darajada iyo dallacid meelo loo dallacu leeyahay kufriguna loo aroraa hoos u dhacaysaa guntaa tgaysa calى صifati qaabka ay cala اlkayfiya qaabka bayna u sameeyeen allatii qaabkaasoo qararnaaha aynu soo mxuu ahay sugnay wa kararnaaha aynu soo celceliynay fii hadi الrisaala kitaabkan asagaynu hadda haynay dur anadiid fainahu in baqiya fiihi baqiyat min insaaf in baqiya fiihi hadduu ku hadhay ninkaasi baqiyatu min insaaf wuxuun markaasi garsoor ah xaalku muxuu noqonayaa iyo shanigiisu ninkaas wuxuu noqonayaa hadduu wuxuun ku hadhay haba yaraatee garoojo insaaf iyo garsoor iyo cadaalada ninka hadday ku hadhay iyo waa baariqatun if oo min cilmin wax yaroo bicrirahaya ilays yar oo cilmi hadduu ninkaa leeyahay ama qalbigiisa garsoor iyo cadaalad ay ku jirto ninka ragga waxaa lagu yaqaanaa xujadu markay cadatun isdhiib saasaan horaan ahaan jiray iyo halkaasaan fatwoodo iyo madhabka horaan baan taagnaa iyo ama lagugu wiirsadaa iyo ama lagula yaabaa iyo hawshaasi ma fiicno mar hadday xujadu kuu caddaato waa inaad iska hogaansato iyo wabaariqatu min cilmin ilays cilmi hadduu wuxuun uu baaqi ku yahay iyo wa xisatun ay xadun wanasiib oo min caqlin wax yaroo caqli oo garasho ah fahwa laa maxaalata yuwaafiqu waanlaabudda ay laa shaka wey waxaan shika lahayn buuhi inuu kugu raacahayo oo watanjali canhu ay ka fayd maysa buuhi alhumratu mugdigaa ka faydmahaya wa tanqashicu waxaa ka yaaci oo ka dilaacaysa can qalbi inqishaacu waa waxa fayda wey daruuru markay is kala yaacaan oo cirki laftiisa ay soo baxdo inqashacat saxaa'i baa la yihahdaa aw saxaab ayib wa tanqashicu waxaa ka faydmi ama ka fayrmi haddaad tiraada mxuu ahaay luqadii meelaha lagaga hadlaayay can qalbihi qalbigiisa saxaa'ibu اlhafla halmaanka iyo jahliga daruurigiisa qalbigiisa hadheeyee ku fadhiistay ayaa kala yaacay cedced baa kusoo baxday ilaan qoraxda cilmiga iyo nuurku markuu soo baxo daruurhaya qabugu kala fiijinhaya wixii qalbigiisa degay xumaan ahayd daruur xaq baa kusoo waxaa kusoo baxday qorax iyo ilays cilmi diineed aana kala yaacayaan daruuryo wayactarif wuxuu garwaaqsanoo aaminahaya annahu kaana fii xijaabin inuu dahaadh kaga jiray inuu ka dahaadhnaa can macna tawxiid tawxiidka macnihiisa xaqiiqadiisa alladii towxiidkaasoo jaaءat bihi الsunnatu wاlkitaab kitaabka ilaahay iyo sunnadu ay la yimaadeen fain zaaqa hadduu ka weecdo ama ka sambirxdo can ilxaqi xaqi aanu soo caddaynay oo wakaa bara u madax adaygo oo wajaadala uu murmo fain jaaءaka fi mukaabarati wamujaadalati bishayin min الshubhi faاdfachu bاdafci اladii qad dakarnaahu fima sabq shubahooyinkii fain qiila fain qiila fain qiilu sheekhu soo wada soo dhammeey shubadii u dambaysayba haddana mar labaad keeni doonaa oo ka jawaabi doonaa oo taqsiimu اlkufri ilaa kufrin ictiqaadiyin oo ilaa kufrin camaliyin oo ragga qaarkood ay ku fashilmeen murja'an ay ku baabi'een muxuu idhi marka hadduu muran keeno fain jaءa hadduu la yimaado wax kale keeni maaye fii mukaabarati madax tiirintiisi ila madax adayg wey xaq mukaabaradu wax kuwa cadad inkirta wey wixii kuwa caddaaday oo bannaanka yaallood dhegah istirto ood isdiidisa wey mukaabara la yihahdaa waliaa reeqooy gerinasakh buu gashada naga daabay ku leeyihi ninkinti wii loo cadeeya asagoo wuxuu u cadiya haddana ismoodsiiyo isdiidsiiya geernasakh buu gashaday leeyiin geernasakh yani waa waxaas gartoo dhan iyo xujadu isdiidinaya geer marka marsho wux u gashado nasakhay dhe wuxoo dhan waa wakhribhaya marka mar hadduu geer nasakh gashado wuxuu yihi sheekhu waxaad samaysaa wamujaadalati hadduu la yimaado doodiisi bishayin min ashubahi wuxuun shubaha hadduu la yimaado fadfacu waxaad ku difaacdaa oo ku radidaa bidafci xujadii dafcigu waa celintii fadfacu ku celi bidafci xujadii buu u jeedaa showqada laakiin celintii alladii dafcigaasoo qada karnaahu aanu soo sheegnay shubaha hadduu keeno jawaabta aan shubada ka bixinna ka bixi weeye intaas sheekh sheegay lamaan ka soo jawaabnay fii ma sabaq fainaa anagu lam nadac ma aanan ka tagin cafwan shubhatan wax lagu andacoodo shubhadu waa maa yaraahu alraa'i daliila walaysa bidaliil waynu soo marray wuxuu ruux arkay inuu xujo aan xujana ahayn baa aayad quraan allah ka dhigo xadiid nabi maxamed allah ka dhigo waxaad ijmaac mooday allah ka dhigo waxaad daliil mooday xaggana aan daliil kuu noqonaynin baa loo jeeda fa inanaa anagu lam nadac ma anan ka tagin shubhatan wax lagu aandacoodo shubhadaasoo yumkin uu suurogelahayo an yaddaciyaha inuu sheegto muddaci nin wax sheeganaya ilaa haday jirto shubhadaasi qad awdaxnaaha qad awdaxnaa amraha arrinkeeda waanu soo caddaynay wain lam yaati hadduusan la imanin bishayin shay shubho fii jidaalihi murankiisa oo bal ikhtasara uu ku gaabsado calaa mujarad alkhisaami muran muran buu ku gaabsaday jadalanii caalimun fajadaltuhu buui imaam shaafici wajadalanii eh, jaahilun eh, eh, jaadaltu jaahilan fajadalanii buui wajadaltu caaliman fajadaltuhu nin jaahil oo caamaya aan la niqaashay markaasuu iga reeyeybu caamay baan garanay dhulkoo dhegay buui nin caalibaan la niqaashay waan ka adkaadayba xaq baan u caddeeyey culammadu waa fasan waxay leey ninka caamayga ah wuxuu moodi hawshu inay muran ku dhisan tahay intaasaashi in laag bu hadlahaya af labadii buu dhawaaqi wuu qayliyo xujo qaadan mahayo daliil fahmi mahayo marka labadaa unbu abuur ka siidan u kala tegaysa ninka caalimka laakiin gartiisuu garan markuu gar leeyahay buu garan wixii daliiluu fahmi waxaan daliilhan buu qaadan gaalka diloo gartiisii buu fahmahaya ninka caalimkani way ka baxaya weeyo waan isfahanaybu laakiin nin dhaga waaweyn hadduu ka helo waanu xabeenbiyo cabitaan baad ku waalanaysaa waba kaa socon maayo wuxuu ihi sheekhu marka wain lam yati bishayin fii jidaalihi bal iqtasara calaa mujarad اlkhisaam muran unbu ku gaabsaday iyo wadafci xaqi in la diido almujaradi mxua dharka tiraen aan shubaba ataa waxba ku dheehnayn wadafci اlmujaradi inuu mxuu aha diido qayaxan limaa shaygu uu diidaya awradtuhu aan soo arooriyey calayhi min alkalaam waxaan soo arooriyey oo ninka mushriga ama mujaadil can almushrikiin xujajkii aan ku keennay baabkan asaga ah hadduu inu iska diidoo diidda qayaxan la yimaado facdil macahu la leexa buuhi kala leexo asaga ninkaasi halkaa ma anfacaysee ka leexo ninkay aayaduhu soli waayaan seef baa soliysuu sheekhu ku odhanaya markaan ila ninkii wuxuu loo caddeeyey marka muran iyo iyo muxuu ahaaye halabsi iyo madax adayg iyo abrin buu ka dhammaan layahay kaasi marka aayad ma anfacdee laabudda min muxuu ahaye kitaabin yahdi wa sayfin yansur wa kafaa birabbika haadiyan wa nasiira kitaabka qur-aanka la qaata diidnay haye aakharaynu kala baxaynaa hawshaa socon mayso kitaabka qur-aanka la qaata diidnay iskansiiya wix intaa ka dambeeya kitaabka qur-aanka haddii la qaadan waayo waa inay seeftu hogaamiso waa inuu taangigu adeego wey waxaan leenahay warku qaboha kugu galo ina adeero diinta qaado ilaahay ka cabso shirkiga iska walaalo suuljaawin iyo farxaan oga bixin iyo malas baan ku dayaynaa intaa haddaan kari weyno waxaan leenahay taangi baa ku dul fadhiya dhoodimeer baa kaa adeegi baan leenahay wax intaa ka dambeeya marka tiibuu sheekhu ka hadlaaya wuxuu idhi marka hadduu qaadan waaye facdil macahu kala leexa buu hi can lisaan bilburhaani wاlqur'aani ilaa maxajati الsayfi wالsinaan wadadaan ka leexbo wadada waad ku jabaysaa ictisaam maxay ku ihahdeen manhajunaa manhajunaa fi التagyiir huwa التغyiir الsilmi waa aniga idiin soo sheegay shalay hada manhaج الcalmaaniyiin والmulxidiin wman laa diina lahu wman laysa limadhabi xujaة walaa burhaan warkii wey ninkaas sheekhu wuxuu ihi markay bayaanka iyo dacwadii anfici weydo ninkan waa in birkuu loola taga ama risaas waa in karashof loola taga karashof fodhisabon in loola taga ninka asaga facdil macahu kala leexa buu can xujat lisaan carabkii gartiisa kala leexo bilburhaani iyo walqur'aan carabkii xujadiisii ku dheehanayd qur loo caddeeyo iyo sunnadoo loo caddeeyo ka leexo maxaad u leexataa ilaa maxajati sayfi garta seefta iyo wasinaani waranka sinaanku waranka wey ayib asayfu asdaqu anba'a min alkhuطabi fii xaddi ilxaddu bayna aljiddi waاllacibi buu abu tamaam markuu camuriye furtay muxuu ahaa muctasim muctasimo haddee faajir ahaa ummadda baaba'shay wa kaana yadcuu ilaa khalqi اlqur'aan oo musiibo ah haddana gaala markii la sheego waa kala saari jiray isagoo iska marqaansanoo qasrigiisi baqhdaad iska joogaa xuduuddii muslimiinta niman reer ruum ah iyo gaal shaydaanoo naqfuur la odhan jirayba intuu soo weeraray ayuu muslimiinna qafaashay dadna laayay gabadh qurashiyadu haashimiyad ahaydna wuu qafaashay waa muctasimaah bay tihi waa muctasimaah warkii baa loo geeyey fii khilaali yowmayn baa warkii loogu geeyey min aلhuquur ilaa caasimati اlislaam isagoo amin gala fadhiyaa halkaasaa wax ka dhaceen muslimiinta dhibkaasaa gaadhay xuduuddii dhibkaasaa ka soo kordhay gabadh muslimadoo qurayshada haashimyadood ilma adeertiinna gaalkii hebelabaa faras kula tegay iyadoo cabaadayso waa muctasimaa ayay ku tagtay markaasuu yidhi haddaanan u gargaarin ilaahay iima gargaaro buui iyo konton kun faaris buu diyaariyey waa awalu ciidan muslimiin ay helaan oo ciidanka ugu badnaa idlaaqan taariikhda ma soo wixii ku horreeyey amiir fii yowmin waaxidin dhaqaajiya laba iyo konton kun askari oo farisiin ah baqdaad ka dhaqaajiyey markay gabadhi waa muctasimaa tiri gaalkii watay wuxuu yidhi falyatiika almuctasim bifarasin ablaq walyunqidnii minka buu ku yidhi faras baroor leh oo wejiga midoobo qoobka cadcado mido quruxsan intuu kuula yimaada haiga badbaadiyo hore u socod la tag markuu ciidanka diyaari oo bixi lahaabay munajimiintii saxaradii kaane waxay dheen maanta haddaad baxdo he xidig hebel baa xidig la fadhiistay urur baa maray sukuda halkaa ka wareegtay ninkii maanta dhaqaaqa waa yowmu naxsin waa jabahaya munajim maxaad ka taqaanaa boqorkii waa waa rafaaday ceebtaa inuu ka qabaystana waa rabaa munajimiin iyo nimanka xidigin jirayna waxay yidhaahdeen he waxay yidhahdeen maanta haddaad baxda waad jabaysaa ama aan jabo ama aanan jabayna ballan waxaan ku qaaday bayna camuuray waa caasimaddii galada ka soo dueleen inaan qabto oon gubabooda waa dhaqaajiyey abu tamis abu nawaas buu abu taam baan filan uu ka gabiye markii uu tegey camuriya si u socday ayuu khilaala shahrin waaxid ayuu wuxuu ku qabtay akara min cishriina qarya iyo akara magaalooyin ilaa tobano caasimadna gacanta ku dhigay markaasuu qaacan saabsaman laa taraa fiiha ciwajan wala'aantan buu ka dhigay gacantuu ku dhigay ninkii gabadha qafaashi markaasuu gabadhii oo nool la soo qabtay wuxuu waa ka ninkii wahada almuctasim qad jaءa bifarasin ablaq waanqadaki minhu xukun buhi adugu waxay tihi ninka casiiska ee gobka ah marka la dulmiya lagu xadgudbana waa isdifaacaa wاladiina idaa asaabahum اlbaqyu hum yantasiruun waidaa qadara cafaa bay tiri dulli markuu gacanta ku dhagan waa iska sii daayaa adoo daciifa waan iska cafiy maxaad cafiy waxba ma qaban kartid be laakiin ninkan markaa intaad maqooniso kala jebiso oo isha kaa bariyo markaa waa laska sii daayaabay tirkanoo kale waa laska sii daayaa gabadhi uu saa u galay marka gabaygu ka tiriba haddii la galay wuxuu ihi abu nawaas wuxuu ihi eh, mxuu ahaa asayfu asdaqu anba'a min alkhuabi bu seefti aad ku dagaalanteed xamuure ku qabsatay yaa wararka ay sheegeen iyo wixoo dhanba ka fiican buui fii xaddi ilxaddu bayna aljiddi wallacibi halkaasuu la maray ayna اruwaatu bal ayna الnujuumu wamaa saaquuhu min zukrufin fiiha wamin kadibi gabay dhowro baa'iya uu la maray awa munajimiin buui away awa nasri ilaahay keenay bay rabnaga hor istaagaan shayaadiinta wixii waagaa ka dambeeyey muctasim munajimiin geesku geliyey tuug aan la arkin buui khaa'imiina marka munajim dambe waagi dambe koobiya waa ka qaadi waay gebagabadu waa maxay qur-aanka seef u gargaarin socon mahaya hawshiisu jaabir fii musnadi axmed wuxuu amaranaa rasuul allah an nadriba bihaada man khaalafa hada musaxafu meeshaan dhigta markaasuu yidhi nabigu wuxuuna maray tan inaannu ku garaacno macallinka ruuxii khilaafabu warku waa gabagabo wey duruustaasaa la siiyey seefu intuu cudiyo gelgelay buu ihi seeftaani nabigu wuxuuna faray inaannu ku garaacno man man khaalafa haada kitaabka ninkii khilaafa cidiyaanu ka jaraynaaba farahan ka goyn foolashana laakiin haddaad tirahda maya anugu manhajkaygu waa manhajunaa fi اtakhyiir mxuu aha asalafi almuwaafiq wاlmabni cala alkitaabi wasunna jamacat اlictisaam bilkitaabi wasunna waa maxay wa atakhyiir asilmi manhajka manhajka calmaaniyiinta faraj fawda iyo mxuu ahayy fahmi huweydi iyo mxuu aha zanaadiqadii doctor jamaal baaruud iyo muxuu ahaay qaasim amiin iyo manhajkooda miya طaax xusein mise waa manhajka nabi maxamed hada manhaj zanaadiqa laa manhaja maxamad sal slam hadday tafsiiliyaan odhan lahaayeen annagu markaan manhajuna fi اtakyiir cinda alqudra waa kaamil sidaa wa cinda aضacfi waxaan awoodi karra wey silmi lama ogola marna aad tiraado mamnuuc wey maxaa silmi u leedahay kayf markaan tabar hayo taagtayda intaan mxuu ahaay taagtaydan goosan haya nin walba taagtii bay qodax ugu tagtaabaa ley marka nin walba carabtu waxay tidhahdaa calaa qadri firaashika tatamadad kubo firaashkaada intuu dhan yahaad isfidisaabay dheheen haddii firaash yar laguu dhigo waa iskaduudi aduguba haddii go' yar lagu siiyo waa isla ekaysiin ma tahay mise maaha janyahaad soo laabiyo xaglahaad soo rogi oo qoortaad qalluucin waa isla maro weyn haddii lagu siiyana intaad jeegada dhigataad lugahana fidsan markaasaad meeshaa danta gacanta dhigaysa calىa qadri firaashika tatamadad qolyaha idaha dhaqdan waxay dhaheen lax walba la geed bay xadhataa lax walba la geed bay xadhataa laxda weyn ee feedhaha weyn mul dhan bay xaaqanaysa markay fadhiisanayso midda yare sakaadka qaraf qaraf waa dhacdayba waa istuurtayba ma tahay mise maaha kolba tabartaana inaan taagsanno haa laakiin adugu inaad manhajba ka dhigato tiraad anugu manhajkaygu salafiga waa maxay asilmi laljihaad hada madhab waxaa weeye azanaadiqa wاlmulxidiin wey sheekhu muxuu ku yidhi markaasi waa in lagu kala baxa seefta iyo waranka fa aakhiru dawaa'i alkayu dawa midda u dambaysa waa gubid in la isgubo haada ida lam yakun dafcuhu bima huwa duuna dalika min aldarbi wاlxabsi wاltacziir fain amkana wajaba taqdiimu اlakhafi cala alaqladi camala bqowlihi tacaala faqulaa lahu qowla layina lacalahu yatadakaru aw yakhsha wbqowlihi tacaala idfac bilatii hiya axsan sheekhu marka markii ducadii mxuu ahaayey bayaankii qaybtan dambe faqradan dambe sideeda kuma saxno cardigu u horraysay ruuxa dacwada la gaadhsiin lahaa iyo in xujada lagu qumay oo la gaadhsiiyey uma kaabara wajaadalu sheekhu isku khalday haadaa markaan leenahay ninku seefa lagaa shaqeeyo halla dilo waa goorma idaa lam yumkin wa hadduusan idaa lam yakun dafcuhu cafwan yumkin wuxuu u jira yumkin bay ku fiican aniga ima qora laakiin waxaa ii dhigan yakun siyaaqa dambe eraygu wuxuu tilmaamhayaa yumkin inay noqoto idaa lam yumkin wa hadduusan suuro gelin dafcuhu gaalkaas mushrika in lagu difaaco bimaa shay huwa asaguba duuna dalika dilka ka oo min adarbi garaaca walxabsi xidhid ah iyo watacsiiri ganaaxid ah fain amkana hadduu suuro gala addafcu bilakhafi wajaba waxaa waajibhaya taqdiimu alakhafi cala alaqli daliil ma laha ninkan waa nin qaamat calayhi اxuja uma kaabara wajaadal walaysa macahu shubha wixii intaa ka dambeeya xukumka uu qaatay alimaam amiir sancaani wa aima dacwa najdiya showkaana uu soo hormariyey eenu soo maray ayaa sax ah idan ilahay faqad abaaxahu اllahu minhu ma abaaxa lirasuulihi min almushrikiin marka birtaa laga asli waa lagu jihaadahaya dacwadii qad balaqad liundirakum bihi waman balaq maca salaam idan buluuq baa la helay bal qiyaamu اlxuja biاtafsiil watadqiiq baa la helay maxaaba harayba wajab waxaa waajibaya taqdiimu اlakhafi cala alaqlad qaacidadan ah ee taqdiimu اlakhafi cala alaqlad fii kulli makaanin wazamanna inay khaladana waa idiin sheegay mararka qaarkood alcamalu biاlaqladi min asunna maca imkaani اlakhafi wاlashali wاlaysar waxaa idiin sheegay daliilkii min asunna fii saxiix muslim wa hayrihi bal waa fii saxiixayn ninkii nabiga gurigiisii meesha duleelka ka fiiriy meel duleelo intuu ka fiiriy bu isha xaasaska nebi maxamed iyo reerkiibuu raba inuu fiiriyo nabigaa ogaaday ninku in isha meesha ku hayo nabigu waa u aamusay buu madiil buu doontay madiil iyo madac buu doontay isha inuu ka riduu rabay markuu nabigu la beegsou rabay isha inuu juq ka siiyu cararay ninkii nabig wuxuu hi hadduusan carar lahayn waan ka gelin lahaa hadur buuna dhiiggiisu noqon lahaa ishiisu lagu kala tegay shaykhulislaam wuxuu leey waxaa ka mid a min aلsunnati addafcu biاlaqladi wاlashad maca imkaan اlakhi fi bacd اlaxyaan sidaa darteed ayaa mararka qaarkood ay fiican tahay in bir lagu gooyo hawsha xasman limaadaة اlfitna walimaadaة الshar camala bqowlihi tacaala faquulaa lahu fircoon waxaad ku tiraada muuse iyo ibraahim haaruunow qowlan layinan weer dabacsan waa bidaayatu dacwa weeye usluubkii dacwada loo gudbin lahaa wey laakiin bacdama aan qowl latifan oo dabacsan aynu siinay ninkii madax adayga hadduu sheekhu ku soo yidhi kitaabkii waa geli waaye biru waa inay gasho soomaalidu way yaqaaneen nimaan warankaadu gelin bay dheheen warkaadu ma galo warankaadu nimuusan gelin warkaada yeeli maayo ninkaad jilcisay wuxuu leeya ha yaa yidhi hebel ha maxaan maxaad tiri wuu raadinhayaa wuu aqbalhayaa maxaa yeele aqbalka islaamnimo kama ahee birta buu ka cabsanhayaa nafsa shay wey nimaan warankaad u gelin mxuu ahaa warkaaduma galo wey dadkaani haddaad un muqdhood a ah lagu wado oon aad hadal la taagnaato waa lagu keentay hawsha ayadaa nebi maxamed baa hadal lagu lagu dayn lahaa oo hadalkiisu maqbuul aha oo loo waxyoonhayay waxaa la yidhi laabudda min jihaad saxaabadu ayagoo ducafaa oo halkaa lagaga taagan yahay ba nebi maxamedow markaanu gaalad ahayn acizaanu ahayn markaanu islaanay maxaa naloo dulaysanhayaa falnuqaatil can anfusina nabig wuxuu uhi innii lam umar bilqitaal layma farin in aan dagaal jamaaci ah qaadno amaa dafciga inaad iska difacdo ruux xamag kugu dhega iska qabato kaana mashruucan min bidaayati dacwa ilaa aakhiriha weligeed lama xarimin lamana diidin he in ruux kugu dhegay ama kugu xadgudba aad yac iska tiraado dagaalku nabigu leey layma amri waa dagaalka jihaadkaee safka ballaaran ah sidaa darteed aayadahan suurat shura ku yimid makiya mise waa waliman intasara bacda dulmihi maxaa daba ku soo degtay maka majahaad baa ka jiray hawsha ayaan ladinku khaldin weligan iska ilaaliya hawsha ayadaa jihaadka aan maka lagu jidaynin waa maxay waa jihaadka safka ballaaran ee la cilaaminhayo jihaad <coughs> fii sabiili اllah <coughs> litakuuna kalimat اllahi اlculya amaa jihaadu dafci weligii mashruuc buu ahaa weligii mashruuc buu ahaa saa darteed cumar baa dagaalamay xamsaa fooda raggeliyey abudar baa dagaalamay rag muxuu ahaayey marka jihaadu dafci weligii mashruuc buu ahaa adoo daciif ah oo talabiib lagugu haysto haddii xamaga lagugu dhow waad ka fo janna xamagaad ku dheg intaad ka qaban karto iskaba ha lagu hayaha far ha dhaqaajinin seexo ha nigta ha lagaa qaso ha lagaa noolaado ha laskaga kaa tago diintu meelay kaga taa lama jirto osha waa in si fiican loo fahmo jadiidiya khalad ka fahmay mxuu ahaay iyo mxuu ahay bacdulmaariqiin ayaa aayadahaas iyo axaadiidta inii dagaal layma farin khalad ka fahmay iska ilaaliya hawsha ayadaa jihaadka nabigu uu leeyahay layma farin waa jihaadka saf ballaaran walitakuuna kalimatulahilculya jihaadu tamkiin ayaa loo jeedaa walghasw amaa dafcigu waa difaacanaysaa haddii reerka lagugu soo galo waa difaaci islaantii baa le waan kufsanaynaa gabadhana waan kufsanayna adugu midaas sakaraadka iska hayso labadan annagaa qaadanaya haye waayahay maxaa jihaad layma farin miyaan dhahayna hawshaa iska ilaaliya khalad yaan laydinka dhaadhicin soo heli maysaan naftaada inaad difaacdood ruux kugu xadba iska qabato ama iska celiso meel lagu xarimay kitaabka ilahay kasoo arki kasoo heli maysaan aayadaha qlan ku faaidinku aqiimu sala iyo wixii la halmaala waa jihaadka dafciga ama tamkiin cafwan ghaswiga iyo tamkiinka iyo midka muclanka ee ku saabsan saf ballaaran ee jamaaciga loo jeedaa amaa midka fardiga ee inaad ninkii kugu xadgudba iska fujisaa weligiiba mashruuc buu ahaa lacalahu waxaa laga yaba yatadakaru allah inuu xusuusto waana qaato aw yakhshaa rabbi ka wa biqowlihi tacaala idfac bilatii axsan ومن جملة الشبه التي عرض لبعض أهل العلم ما جزم به سيد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى في شرح لأبياته التي يقول في أولها هل كان حكب الله بها يا قل يا قبوريين يا علماء المشركين يا waxay dhaheen ilaahay qeyrkii in la baryo oo istiqaasa lala yimaado oo ilaahay qeyrkii wax loo gowraco oo awlidii abuutooyinka la cuskado kufri ictiqaadi oo qalbi ama ahee waa kufri camali oo ficli ah oo fal ka dhacaya falka markaasi amali ee kufriga camaliga ana waa waa waa kabiira min alkabaa'ir waa fisqi <clears throat> gaalnimo ma ah gaalnimadu waa munxasira fi اlاctiqaad hawshaas niman wata ayuu sheekhu hadda ka hadlaya kadib salaami calى najdi wman xalla fii najdi wain kaana tasliimii cala اlbucdi laa yujdi gabayga dheeraa maxamed amir asancaani maxamed ismaaciil asancaani oo kitaabkiisa insha allah aynu akhrin doonno asagoo sanca jooga ayaa waxaa loo sheegay sheemaxaa cabdiwahaab inuu najdi ka soo baxay oo ummadda tawxiidka ugu yeedhahayo shirkana uu la dagaalamahayo wamacahu طaa'ifatu min almu'miniin sheexa cabdiwahaaboon hawsha bilaabin buu asagu ree yamaneed iyo ree sancaba hawsha kala dagaalami jiray geeri ahaanna asagaaba ka shaxaa cabdiwasaa ka horreeyey kun hal boqol siddeetan labadiibu sancaani dhintay mee shaxaa cabdiwa u dhintay kun laba boqol iyo sagaalkii mise shantii laba kun kun laba boqol iyo lixdii ama sagaalkii meelahaasuu dhintay markii loo sheegay hawsh soo gaadhay buu sheekhu u bogay dacwadaas waxaan moodi jiray buu ihi hawshan aan wado iyo dacwati ila atawxiid wa muxaarabatii lilshirki waalkhuraafaat inaan keli ku ah ilaahay aniga igu mannaystaan moodahayabuu haddayba najd daruurta ka hortay khayr wey gabadh dhowro daaliyuu diray oo ku salaamayo sheekh una ducaynayo salaami calىa najdin waman xalla fii najdi wain kaana tasliimi cala lbucdi laa yujdi bartaasuu ka bilaabay gabadh dheer buu kutubna waa alifay qadiyadda uu kaga hadlayo saddex wiilowan wanaagsanoo culumuu ka tegay markuu dhintay nin la odhan jiray ibraahim baa u qiimo badnaa oo aabbihii fahamkiisii iyo caqligiisii aqoontiisa lahaa nin kale asnu jiray xaafid muxadis ahaa wiilashaana khayr iyo wanaag ba ku leedeen ibraahiimkaas wiiluu dhalay oo shayطaan ah ayaa gabay dambe tiriyey shayطaan munxarif gabay buu tiriyey oo uu leeyahay waxaan ka noqday ammaantii aan najdiyin iyo dacwa tawxiid aan ammaanay waxaanan difaacahayaa mushrikiinta qabuuriyiinta markaasuu yihi gabayga waxaa tiriyey wuxuu iska dhigayaa sancaani gabaygii wuxuu marka rajactu can الnadmi اladii qultu fii najdi faqad saxa lii canhu khilaafu اladii cindii gabay noocaasuu bilaabay niman badanoo culamada ku kadso waxay u qaateen gabaygan ka noqoshada ah ana sheekh maxamed ismaaciil amiir asancaani taraajaca can الtawxiid taraajaca can nadmihi wa qasidati اdaaliya alatii madaxa fiiha muxuu ahaa calى ahli najdin iyo dacwadii kutubtiisibuu ka laabtay rag badan bay martay showkaano haddee sheekha ku beled ah kuna casri dhow ayay ka qarsoontay inuusan gabaygaa sheekhu lahayn sancaan oo ku dhintay calaa madhabihi wa calaa caqiidatihi min alqabuuriyiina alwaaniyiin waxaa ku filayd keliya ninkan markuu alla fashilay moogta wiilkan awowga loo yahay sancaani baa awow ah shaydaankan awowga loo yahay ilahay wuxuu ku fashilay hadduu intuu gabayga tiriyo taraajactu mxuu eh, ahaa can inadmi aladii qultu fii najdi intuu tiri lama dareemeenba abyaaddi buu waan sharxahayaa abyaaddu uu tiriyey u waan kaga noqday taraajucaad muraajacaad wasiiqatu tarshiid hawlihii tasxiix waraaqihii uu ka noqday wuxuu waan sharxahayaa sharxii wuxuu dhex fadhiistay iska daa amiira sancaan oo mujtahid mutlaq eh oo aqoonti ummaddu ay ka yaabto iska badaay nin caamay wuxuusu ka hadlin bu ku hadla fadaharat wa kashafa allahu ciwaarah cawradiisi baa muuqatay fawajaba satruha markaas in la asturaa waajibtay marka sheekh shawkani laftirkiisu waxaan ku haysanaa annahu lam yataxaqaq can hada nadm nadmigan tiirintiisa inuu taxqiijiya laga rabay sidaa darteed aima dacwa najdiya oo naqaadina fi almas'ala ayagoo ku baraarugeen sancaani bay qiimeeyeen mualafaadkiisii iyo awooddiisii qiimeed beydkii sharxiisii bay fiiriyeen waxa meesha ku yaalla habarna kuma hadasha yidhahdeen sidaa darteed alimaam maxamed eh, sulayman ibnu samxaan kitaabkaasuu qoray tabri'at shaykhayn alimaamayn can taswiirihe ahli اlkadibi wاlmayn ayuu qoray kitaabkaa dhan wuxuu ku difaacahayaa nadmigan inuusan sancaani lahayn mowduucu yahay mukhtalaq cala sancaani iftarahu cahaad اlwadaaciin alkadaabiin الzanaadiqa xujaj buuna la iyo adilu la yimid wuxuu kaloo ku difaacaya shacaan cabdiwahaab oo loo tiiriyey ummadda inuu iska takfiirin jiray dhiiggoodana uu bannaysan jiray biduuni daliil marka wakaasaa tabri'atu shaykhayn alimaamayn min taswiir ahlkadibi walbayn aw ilmayn ha la soo koobiyeysto howlahaas ilaa yowmina hada waxaa ku khaldama rag muxaqiqiina waxaa ka mid a abu cusayr cabdulilah bn yuusuf aljazaa'iri kitaabkiisa isaguna masalaة اliimaan fii kafati اlmiisaan asna waa ku khaldamay ragga aada u difaacay oo cadeeye nabiga inuusan ka noqonin sancaani can caqiidatihi wa mowqifihi min dacwat tawxiid iyo ammaantiisusan ka noqonin waxay ku difaaceen qaraa'in cilmigii waxay isbarba dhigeen sancaani iyo qaabka u hadli jiray iyo wiilkan mxuu ahaaye mulxidka ah wuxuu meesha ku qoray bay isbarbadhigeen marka waxaa u soo baxday iska daa arday daalibihi xataa inuusan caamay waxa ku hadlin markaasay caddeeyeen laakiin anigu waxaa idin tilmaamhayaa waaa'iq waaa'iqda waxaa ka mid a sheekhu kitaabkiisa tasiir اctiqaad can adnaaya ilxaad waynu arin doona insha allahu tacaala wuxuu ku caddeeyey mushrikiinta maanta jooga islaamka sheegtay iyo kuwii carabeeda hore inaan wax faariq oo mu'aira u dhaxaynin xaqaa loo sheegay hadday qaadan waayaanna waa mushrikiin gaalo ah waxayna ku xugum yihiin abijahal iyo abulahab bay ku xugum yihiin birtan laga asli buu gabagabeeye hawshaa dhammeeyey kitaabka asaga ah meel kasta oo ku soo maro kutubtiisa qabuuriyiin iyo mushrikiin iyo xadgudubkooda asagu u xaaleeya kitaabka asaga ah markuu wuxuu alifay garaashi kitaab la yidhaha alinsaaf fii xaqiiqati اlwliyaaءi wamaa lahum min alkaraamaati wاlalطaaf kitaabka wuxuu ku caddeeyey oo uu leeyahay masalada waxaan ku fahfahashay risaaladayda tadhiir اlictiqaad ee ha loo laabto nuquul badanna waa keenay bal alamiiru sancaani axsanu waaqwmu mowqifan wamadhaban min ashawkani fi اlmasأla istiqaaha iyo warkeed joojiye tawasulkii bidawaati اlأwliyaa wالsaalixiin oo uu shawkaani soo banneeyey kitaabkiisa alinsaaf wuxuu ku leeyahay sancaani ku leeyahay markay ku doodeen qolyo qabuul ay dheheen annagu awliyada ma baryayne ee tawasulka ma baryaynee waxaan ilaahw sheekh hebel jaahaysiya fadligiisa noogu naxariiso ilaahay baanu baryaynaa laakiin wadaadahan magacun baan ku qabsannay wejigun baan ku qabsannay wuxuu yidhi hada huwa alxaq ilaahay in la baryaya waa sax laakina tawasula ilayhi bilmakhluuqiina shayun lam ya'dan bihi illaah licibaadihi fahuwa bidcatun wa tajahumun cala aljanaabi alcaliy bma lam yأti bihi sharcu bal hiya طariiqaة cubaadi اlأwhaani اlqaa'iliin inahum yacbuduunaha lituqaribahum ilى اllahi zulfa alinsaaf safxada saa ku leeyahay huwa marka tawasulka xataa shawkaan uu fasaxay asagu waa bidca agtiisa ma anzl lah biha min sulطaan kitaabka marka insaafku ka dambeeyey risaaladiisii wuxuu tadhiirka ku sheegay buu ku sheegay kadib waa u exaaleeyey markuu ka hadlaya kitaabkiisa insaafka ducaaء اlamwaati wاlistiغaaثa markuu ka hadlaya wuxuu yidhi inamaa huwa baqiyaة min cibaadaة اlasnaam waxay dadka maanta islaamka sheegta sameeyaan ee awliyada ay ku sameeyaan waa hadhaa ka dambeeya cibaadaة اlasnaam warkiisu waa cadiya sariix weeye kayfa yataraajac taraajactu can nadmi اladii qultu fi najdi sheeke barre baa la yihahdaa wuxuu yidhi inamaa huwa baqiyaة min cibaadaة اlasnaam markaasay yidhaahdeen shubahaad buu keenay wuxuu yidhi haduu yidhah wain qaala inii lam ucrid can illaahi wa inamaa taqarabtu bihim ilayhi hadduu dhaha anu ilaahay kama jeedsanin mushrikiinta carabid allay ka jeedsan jireen laakiin anigu awliyada lafahoodan qoraxaysan allahna ugu dhowaanhaya qulnaa buu idhi fa yuqaalu hada bicaynihi huwa aladii qaalahu man qaala inahu yacbud اlأsnaama laa ltuqaribu ilaa inahu laa yacbud اlasnaam cafwan inahu laa yacbud اlasnaama ila lituqaribahu ilى اllahi zulfa gaayaة اlfarqi meel kale ka heri maysid gaayaة اlfarqi waxaa u dhexeeya mushrikiinta hore carbeed iyo kuwa maanta jooga waxaa weye ana sanamahu min xijaaratin aw khashab wa sanamuka min sulaalati min tinbu warkiisa waa iska cadyahay adiyo abu jahl waxaa idiin dhexeeya buu iyo abu aalib iyo cabdulmualib waxaa idiin dhexeeya sanamka cabdulmualibna wuxuu ahaa dhagax iyo geeduu ahaa aduguna sanamkaadu waa aadamo noolo ah waa laba sanam ghaayat اlfarqi ana sanamahu min xijaaratin aw khashab wa sanamuka adigan qabuurige wataniga ah, min sulaalatin min iib warkiisu sabama caddo sabxada boqol iyo toddobaad buu sidaa ku leehay kitaabkiisa alcudda calaa xaashiyat xaashiyatu sharxi xaadii kitaab اljanaa-is markuu fasirahayo mujaladka saddexaad siddeetan iyo kow ilaa siddeetan iyo shan wuxuu ka soo hadlay xadiidkii buu sharxay ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid kaana idaa maata fiihim arajulu الsaalix banow calىa qabrihi masjidan ulaa'ika sharaaru khalqi cind allah axaadiita markuu fasiray buu ka hadlay wuu soo boodo markiiba wax yar markuu socday wuxuu galay hawli mushrikiinta wataniyiinta islaamka sheeganayay hal safxuu hawshoodii ka hadlayay markaasuu wuxuu yidhi wqad wafayna اlmaqaama xadahu fii risaalaةi mustaqilaةi samaynaaha tahiira اlاctiqaadi can adaan alilxaad hawshan intan waa buhabuhayn wey bu waxaan si fiican ugu lafabaxshay oon ku bushan baxshay bay kitaabkaas loo laabto warka aad bay u fahanteen bay la tahay sabxada kitaabka wuxuu qoray cudaha kun hal boqol sideed iyo toddobaatankii buu qoray waa dhimashadiisi toban sano ka hor takfiirinhayaa nimankii wataniyiinta ahaa kitaabkii uu qoray soddon sano ka horna u xaalaynaya markuu ka hadlay kitaabkiisa atanwiir sharxuljaamic اsagiir mujalladka sagaalaad sabxada konton iyo sagaalaad buu haddana wuxuu ka hadlay xadiidkii nabigu naha an yubna cala اlqabri wa an yujasasa wa an yuktaba calayhi xadiidii buu kadibban markiiba wuxuu u booday qubuuriyiin markaasi kala sarbaxo warkooda wuu naqdiyey wuu wado wuu wado markaasu wuxuu yidhi waqad allafna bixamd illaahi wa tawfiiqihi risaalatan fii hada samaynaaha tadhiir alictiqaadi can adraani illixaad wa fiiha fawaa'idun naafica waqad nafaca allahu biha buu intuu ammaanayso markuu lafa bixiyaba haddana wuxuu ixaaleeyey risaaladii waa naaficabu ummaddan allah ku anfacay halkaa u noqobu tadriirictiqaad oo asalkii ah alinsaaf limaa lilwliyaai min alkaraamaati waalalaaf labo kitaabkiisii hadda aynu haynay alcudda xaashiyatu sharxi اlcumda saddex atanwiir sharxu jaamici sahiir afar suulusalaamka aan ka warramin asaguna suulusalaamka sooma taqaanaan buluuqul maram sharxiisa mujalladka sideedaad nuskhada uu taxqiijiyey subxa allah safxada soddon iyo labaad wuxuu leeyahay kitaabu nuduur markuu marayo nadarkii buu tacriifiyey nadarkii ilaahay uu doonahayo kii nebi maxamed uu yaqaanay wuxuu laakiin nuduurta adduunka maanta ka jira aqlabka ah waa nuduurun shirkiyatun kufriya ayuu taxqiijiyey macnahaas wuxuuna yidhi wa hada huwa aladii yafcaluhu cubaadu اlأwthaan bicaynihi fayaxrumu kama yaxrumu الnadru cala اlwathani wayaxrumu qabduhu liأnnahu taqrinu cala الshirki wayajib الnahyu canhu waibaanat أنه من أعظم المحرمات وإنه الذي كان يفعل عباد الأصنام وهذا هو بعينه الذي كان عليه عباد الأصنام wuxuu ka hadlay in caamadu ay u gowracaan qubuurta inay ku dawaafaan inay barakaystaan inay sharad galaan sharadku kala sarbaxay marka sharadka maanta la gala buhi adduunka ku badan kii aan la yaqaanami waa shirki lama bixin karo midka meesha fadhiya sayidka ana ma qaadi karo liannahu waa taqriirun cala shirki wاlkufri huwa bicaynihi shirku cubaad اlasnaam wاlawthaan warkaasi waa cad yahay intaa markuu marahayo yo haddana wuxuu yidhi waqad ashbacna اlkalaama fi hada fii risaalatin fii risaalati taطhiir اlictiqaad can adraan alilxaad haddana wuxuu yihi waxaan ku faahfaashay meesha ma bogan karo carabka lama bixi karee xaggaa loo laabta buuri muxuu sheekhu ka taraajucaa muxuu taraajucahaya mujalladka saddexaad sabxada saddex min subl isalaam wadaadka shaarixee maghribiga ah ayaa wuxuu ka hadlay asaguna qubuurta waxaa la yskaga nahayey howlaheeda inay tahay in laga baqahayo in ay noqoto qubuurta yaan lagu xadgudbin yaan la nuuradaynin yaan la dheeraynin maxaa loo diiday waxaa loo diiday buuhi saddan lifasaadiha waa dariicatu shirki waalkufr waaga dambana caamada waxay u geyn kartaa ilahay khayrka inay caabudaan markaasuu yidhi wahada kalaamun xasan isagaa tacliiq sancaani wahada kalaamun xasan waqad wafayna almaqaama xaqahu fii mas'alatin mustaqila yuu u jeedaa risaalada u tilmaamahaya masaladan xaqeeda waxaan ku siiyey fii masalatin mustaqila marar badanna wuu soo caddeeyey idan intaasoo kitaabba jamiica kutubihii oo dhanba qadiyadda halkaasuu ka taagan yahay uuna ku nafbaxay mushrikiintaasna waa mushrikiin agtiisa bal risaalada durnadiidka ah waa mabniyatun wa farcun calaa kitaabihi waa inag idiin soo sheegay haddii marka xujajkan loogu daro howlaha uu qori doonaa inas ee saxmaan asheekh alcalaama sulaymnu saxmaan alnajdi haddii loogu daro warku bannaanku gaadhahaya marka showkaani waxaa ku dhacay cadamu taxaquq inuu hawshan iska hubsado wiilashan awoga loo yahay ayuu iska aaminay oo wuxuu is ninka amiirka mujtahidka amuu taraajucay laakiin wuu caydhsan doonaa caydhsigu waa fiican yahay oo waxbaynu ka faa'idaynaa laakiin warkaani hee amiira sanaani shuqul inamaa huwa iftiraa'un waikhtilaaqun calayh sheekhu marka hawsha intaasaan u gudbaynaa bal ka soconna wuxuu leeyahay risaalo muxuu ahaay mas'alatu dabaa'ix risaalatn fi dabaa'ixi cala almaqaabiri wa naxwiha wuxuuna maray inay xaaraan tahay shirkina ilahan diinta lagaga baxayo waa matbuuca ee risaala makhtuuta oo marka hadda ay eh, daarulishaad ay diyaarinaysa inay daabacdo wa min jumlati shubahi shubhooyinka mushrikiinta waxaa ka mid a ah. allatii shubhooyinkaasoo caradad u banbaxday oo ku dhalatay لبعض أهل العلم mا baa kamida جزم bه uu gooyey lm يجزم bه وإنma huوa اftراan عalayهi laakiin شheekhu waa la dagay nimaan kadsoomayni ma jire السيد العلاaمة محaمد بن إسماعيل أmير صنعاaني رaحمه الله في شhaرحi لأبyاaتihi شharxiisa أبyaadi uu tiriyey reenjd uu kaga taraajuci ammaantooda wuxuu ku yidhi baa kamida شhubhooyinka اlتي أبyaadaasoo يقuل في أwla uu ku yihi rajactu waxaan ka laabtay can الnadmi qasiidadii aladii qultu fii najdi qasiidadii aan najdi ku almaanay ayaan ka laabtay faqad saxa lii canhu khilaafu اladii cindi fainahu qaala wuxuu yihi sancaani wiilkii awowga loo ahayo shayطaanka warkiisi way war sancaani ma ah fainahu qaala wuxuu ihi ina kufra haؤulaaءi اlmuctaqidiin waaniyiintan iyo mushrikiintan islaamka sheeganaya kufrigoodu lilamwaati ictiqaadsan huwa min alkufri اlcamali waa kufriga adinka af iyo adin ka dhaca ee ma aha kufriga caqiide iyo qalbiga ah ma aha la kufr aljuxuudi kufriga juxuudigaa ma aha juxuudigu jaxdigu iyo takdiibku labay kale yihiin jaxdigu waxaad afka ka diido takdiibkun wax ictiqaadka u laabanaya kufru juxuud marka loo leeyahay waa kufru waa kufriga ka soo horjeeday markaasi ictiqaadka ictiqaad baa lagaa rabaa ruuxa muslimka ictiqaad iyo iqraar iyo camal baanu ka rabna inuu wixii aamino kuna hadlo dhaqan geliyaan ka rabnaa idan kufriga u laabanaya cadam اlictiqaad wa cadam الtasdiiq waxaa la yidhahdaa kufru الtakdiib midka inkaarka carabka u laabanayana jaxdi baa la yidhahdaa saa darteed ilahi wajaxaduu biha lisaanan wa min jihat alfami wاظaahir wey wastayqarata anfusuhum cadam اlistiqaan waa kufru he kufru takdiib wey cadam اlistiqaan kufru takdiib cadam اliqraarna waa maxay kufru اljuxuud marka wuxuu leeyahay kufr juxuud iyo kufru takdiib xada iskaga qasane ilan waraanba shaydaan buu ahaaye lalkufr aljuxuudi wa naqala wuxuu soo guuriyey maa warada wixii ku yimid fii kufri taarik الsalaa wuxuu rabaa inuu yahay salaada ka tegitaankeeda sibaab اlmuslimi fusuq waqitaalu kufr laa tarjicuu bacdii kufaaran yadribu bacdukum riqaaba bacd howlahaasoo kale kufrun duuna kufrin buu rabaa ilahay keyrkii oo la baryo gowraca loo gowraca amwaadda istiqaasada waxaasoo dhan wuxuu leeyahe waa kufrun duuna kufr waa dembi iyo kabiira min alkabaa'ir ee gaalnimo weyn ma ah buu rabaa wiilku inuu yidhaahdo waa wiil aafaysane <clears throat> wanaqala wuxuu soo guuriyey maa warada fii kufri taarik الsalaa kamaa warada fi axaadii asaxiixa axaadiis saxiixa ah ee ku timid taariku salaadku inuu kaafir yahay wadaaddaa waxay ku awileen waa kufri nicma waa kufri camali ah ficli ah kufrigii weynaa akbarka ma aha wa kufr taarik اlxaji kama fii qowlihi tacaala wman kafara faina allaha haniyu can اlcaalamiin xajka ruuxii ka tegi waaya ruuxi xajin waaya magaalba mise waa islaam kufrigay aali cumraan sheegtay muxuu yahay waa kufru juxuudi nicmat اllahi wa aalaa'ihi wa shukrih niman baa ku fasiray halkaasuu rabaa inuu shirkigii gaallamada mariyo man lam yaxkum bima anzala allah kufrun duuna kufrin ay bacdu salaf yidhaahdeen oo markaa la raba in qawaaniinta iyo awaaqiidda iyo tashriican adduunka ka lagu dabaqo fatwa ibnu cabaas oo markaasi ku aadanayd khawaarij iyo waciidiyo tagfiirinaysay dadka muslimiinta bilmacaasi wاdunuub la bilkufriyaati wاshirkiyaat ayb kama fii qowlihi tacaala wman lam yaxkum bima anzla allahu faulaa'ika hum lkaafiruun hawshaana way dhib badan tahay in mar in sha allahu tacala aynu ka hadla noqonaysa madaahib الnaasi fi اlkufri wاtakfir shalayna waa idin sheegay markaanu dhammayna labadan risaalo baynu mar idin taabaynaa gaalnimadu maxay madhab اlmuctasilati fi اlkufri wاtakfir madhab اljahmiya madhab اlmurja'a madhab اlashaacira maturidiyo alwahaabiyo asalafiyuun nin walba hawshiisa iyo baangaduhu wato iyo qaabka wax u tagfiiriyo iyo siduu wax u shaaraqo in la kala ogaado ay kala baxdo hawshaasi waa muhiim adoo wixii markaa fahansanaa dhow nin walba meeshuu gala laynka uu barayska sudha saad u fahanto haddii kale waxaan la iska wareejin huluwi iyo muxuu ahaye takfiir iyo khawaarij iyo howlahaasa la iska wareejin ayib ninka ummadda ku takfiiriya muxuu ahaye wuxuu ilaahay kufri ku sheega gaalnimo weyn lama odhan karo waa khaariji walaa takfiiri lama odhan karo waa uluw hada waa khuruuj can sanan ahli sunna waljamaca waxaa lagu haysta waciidiyo waxaa weeye annahum kaanuu yukafiruuna almuslimiina e eh, bilmacaasi macaasida aan gaalnimada gaadhsiisanay taasuuna ka dagaalamayay ibnu cabaas oo khawaarijba waxay dhaheen eh, nimankan khulafada gaalo wey maxaa yeelay liannahum laa yacdiluuna fii xukm eexanhayaan dulmi bay samaynhayaan way xadgudbahayaan gaalo way yidhahda wuxuu abadan waxan waa gaalnimo laakiin gaalnimada weyn ma aha kufrun duuna kufr laakiin ibnu cabbaas weligii indhaha ma saarin mana maqlin ruux islaan sheeganhaya oo gaalnimo weyn ummadda ku maamuli xaggana le muslim ba anugu ka leexda ibnu cabbaas weligii ma difaacin hawsha iyada wala saxaaba wala taabicuun ayib qawaaniintan iyo howlahanna waxaba u qarnigii lixaad ama toddobaad bayba bilaabatayba iyo wanaxwi dalika ama wanaxwa dalika iyo kaa wixii la halmaalo oo lamid oo min aladilati alwaarida fii man zana waman saraq waman ata imra'atan xaa'idan haweeney xaa'ida ruuxii u tegay ama zinaysta ama waxaday aw imra'atan fii duburiha ama haweeney xagga dambe uga tegay aw ataa kaahinan caraaf iyo waxsheega u tegay aw caraafan xidigay u tagay caraafku inta badan waa ninka dhulka xaaqa ee dhulka eh, faraha la galee faaliyaha ninka faaliyaha ee dambaska iyo aleesha iyo waxaasi wax ku firiya kaahinku laakiin garabdaar jinbu inta badan leeh waxsheegkaan dhihi jira wey faaliye iyo xidigiye iyo waxsheeg waan kala naqaanaa hawlaha soomaliya aad bu kala yaqaana aw mase qaala liakhiihi yaa kaafir ninkii ku yidhahda walaalkii yaa kaafir faqad ba'a biha axaduhuma buu raba inuu kuu ta'wiiliyo mana anfacaysaba xadiidka asaga ah alimaam albukhaari fii saxiix wuxuu ku qortay oo ku qoray ninkii takfiiriyo walaalkii baabu man kafara akhaahu min hayri ta'wiil inuu kaafir yahay wahada madhab اslf الsaalix nin muslima ninka gaalaysiiya biduuni ta'wiilin gaal wey haddaad muta'awil tahay waa lagu cuurdaaraya laakiin ruuxaad og tahay inuu muslim yahay biduuni ta'wiilin haddaad takfiirisadaa gaaloobahaya sidaa darteed bay xataa jahmiyadu qayba ka mida ay madhabka mareen kalhazaali iyo khayrkiiba ay mareen waxyaabaha intaa ka soo haro o dhan waa baail weeye shanta weji uu sheegay nawowi fii sharxi muslim baail weeye xaafidku waxyaabahu luqluuqa baail weeye inkastoo meel ka kitaabkiisa uu soo laabtay almadhab saxiix waxaan u kala qaadanaynaa takfiiruka lilmuslimi ma ta'wiil baa la socdo mise biduuni ta'wiil idaa kaana biduuni ta'wiilin fa anta kaafir meel la-aan dhici mayso wahada daahiru اlxadiid sidaa darteed alimaam ibni cataar ashaafici tilmiidi ibn daqilciid iyo wa tilmiid الnawowi raxmat ullahi tacaala calayh kitaabkiisa wuxuu yihi daahiru اlxadiid waa maxay waa gaaloobahaya ruux muslima ruuxi gaalaysiiya biduuni ta'wiil atakfiir almutacamad biduuni ta'wiil waa lagu gaaloobahaya marka maba anfacaysaba qaala wuxuu yihi amiira sancaani calىa طariiqati الshawkani xaqiiqada waa maxay qaala mxuu alxafiid اlmulabis الshayطaani fahadihi اlanwaac min alkufr noocyaha aynu soo sheegnay buu ihi min alkufri oo gaalnimada ah wa in aطlaqa shaaricu shaaricu haba ku iطlaaqo ha ku tilmaama ku magacdhabo calىa ficli hadi اlkabaa'ir alfaadan anwaacdan aynu soo sheegnay ee kufriyaadka shaaric wuxuu ku iطlaaqay calى ficli hadi اlkabaa'ir fainahu laa yuriju laa yakhruju bihi اlcabdu can اliimaan warku waxaa weeye addoonku diinta islamka ka bixi maayo zinada iyo aytaanu nisaa'i fii adbaarihinna ilaa aakhirihi diinta lagagama baxo laguma gaaloobo waxay caamadu sameeyaan ilaahay khayrkay baryahayaanna waa tan oo kale wayufaariqu bihi lmilla diintana kuma faaruqo wayubaaxu bihi damuhu dhiiggiisana laguma bannaysto wa maaluhu wa ahluhu kamaa dannuhu siduu maleeyey buu man lam yufariq bayna alkufrayn wuxuu leeyahy isaga hadda waxayna barahayaaba wiilkii mulabiska ahaa wuxuu yidhi sida dadka qaarkood oo ya waan akhriyay shaa maxamud intaas wain adlaqaha shaaricu shaaricu haba ku ilaaqo weeye calaa ficli haadihi اlkabaa'ir kabaa'irtan samaynteeda gaalnimada ha ku idlaaqee gaalnimada diinta lagaga bixilaa ma ah buu wadaadku ku leh kamaa danahu siday moodeen bacdu cafwan man lam yufariq ninkaan kala saarin bayna alkufrayn waa maxay alkufr alficli walcamali walkufr aljuxuud اlاctiqaadi intaasuu rabaa inuu ku waregeysto walam yumayiz aan kala soocin bayna alamrayn wadakara wuxuu sheegay wiilkii mulabiska ahaa maa caqadahu wuxuu guntay albukhaariyu min kitaab اliimaan oo bilowga kitaabka ah fii kufrin duuna kufr baabu kufraan cashiir ay yakfurna biاllaah nabigu markuu yidhi haweenku naartay u badan yihin nabi allow maxaa jira nabigu wuxuu yidhi yakfurna alcashiir yakfurna buu nabi allowma ilahay bay ku gaaloobaan ilan kufri haddii la idlaaqa cinda saxaaba waxaa u soo degdega fahamkooda e kufriga akbarka ahaa nabigu wuxuu ihi maya agga ha aadina kii asqarkan ujeeda yakfurna alcashiira wa kufrun duuna waxay ku fiican tahay inaad gaalnimada u qaybsato gaalnimo weynoo diinta lagaga baxayo mid muxuu ahay aan diinta lagaga bixin ama u qaybsato kufrun akbar wa kufrun asqar bidac baa kugu soo dhuumanhaya alkufr alcamali wa kufr alcaqadi bidcooyin baa kugu soo dhuuman kara saa baa waxay ku fasaaday sheekh alalbani iyo ardadiisa qaybo ka mid a khatar wey wadakara wuxuu kaloo sheegay maa qaalahu alcalaamatu bnulqayim wuxuu ku sheegay fii kitaabi madaarij الsaalikiin wa fii kitaabi الsalaa wa xukmu taarikiha muxuu ahaa ina alxukma bغayri ma anzla اllah wa tarka الsalaa min alkufr اlcamali intaana khulaasada ka bixin kufriga ictiqaadiga ah meel kasta uu ku yimaadaba yudaadu اliimaana wa yubطilu iimaanka waa buriyaa waana gaalnimo akbara weligiiba amaa kufriga camaliga ah ama ficliga ah minhum ma yudaadu اliimaana wayanquduh wa minhum ma laa yudaadu اliimaana walaa yanquduh in masxaf lagu istaago qur-aanah ama ilaahay la caayo ama ilaahay hayrkii wax loo gowraco waa maxay ama sanam loo sujuudo waa kufriyaatun camaliyatun ficliya idan kufriga camaliga ama ficliga tafsiil baa gala kufriga ictiqaadiga laakiin tafsiil ma galo asagu jumlatan waxaa weeye wuxuu ka soo horjeedaa weeye iimaanku burinaya laakiin kufriga ficliga ah minhu kufrun duuna kufr muxuu ahaaye riyaaga ruuxa muslimkoo la dilo dagaalka muslimiinta dhex mara iyo wixii la halmaala kufri baa lagu idlaaqay aلطacnu fi ansaab الniyaaxaةu calى اlmeyit alfakru biاlaxsaab howlahaasoo dhanba wاlistisqaaءu bالnujuum howlaha noocaasoo dhanba nabigu wuxuu ku tilmaamay kufri inay laakiin waa kufri asqara waa kufri ficli ah ama camali ah laakinahu laa yudaadu اliimaana walaa yanqudu ama adabxu muxuu ahaaye ligayr اllaah aw liqabrin aw linabiy bal alimaam albarbahari fii sharxi sunna wuxuu soo guuriyey ninkii ilaahay hayrkii wax u gowraca faqad wajaba calayka an tukhrijahu min alislaam waa waajib ma ka aamusi kartid islamkan ad ka saarto casar dheer aad ku tukato nawwi oo irjaa iyo tajahumba uu ku jiro madhabkiisu kitaabiisa aلrawda wuxuu leeyahay waman dabaxa linabiyin kafar nebi maxamed ninkii wuxuu gowraca gaaloobahaya diintu ka baxaaya idan kufriyaadka camaliga ahaa minha waxaa ka mida maa yunaaqid اliimaan haddaad laakiin tiraado kufri kasta laabudda an yakuuna caqadiyan kufriga diinta baabiinaya diinta lagaga baxo waa midka weyn ee caqadiga bes haddaad tiraado waxaad dhex fadhiisatay dhiijaanta u weynayd ehe irjaagiy tajahumka khatar wey hawsha iyada balliga asagaa dhex fadhiisan wax ka bixin dhoobadaa lama arko hadii laakiin aad kala fahanto oo kufriga ictiqaadigana aad halkaa mariso kufriga ficliga ana ama camaligan aad kala qaado hada huwa madhab salaf saalix warka in aad loo fahmo wey wa taqiiquhu hawshuu sheegay ibnuqayim xaqiijintadu waxaa weye ana alkufra kufru camalin wa kufru juxuudin wa cinaad xataa qismadan qisma xaasirama waa baaila alkufru waa hamsatu anwaacin o arbacatu anwac cinda salaf saalix kufrigu ama waa shan ama waa afar shan aynu ka dhigno kufru takdiib kufru ibaa'in waistikbaarin maca tasdiiq labo kufru icraad kufru shakin kufru nifaaq imisaanu sheegnay shantaas wey kufru takdiibu aniga soo sheego waa kufriga ku saabsan ictiqaadka ictiqaadka meeshu hadduu ka baxo caqiide fiican lagaa waayo oo gaalnimo aad aaminto kufrigaada waxaan leenahay waa kufru takdiib waxaad aamintay matalan adooban ku hadlin nebi maxamed inuu been sheegay rasuul uusan ahay ciyaadan waxaan leenahay kufrka waa kufru takdiibin afkaad ka sheegta nabigu inuusan rasuul ahayna waad inkirtay kufrigaada waa kufri juxuud takdiib baa la hoosgeliyaa marna waa la kala socaa waxaa kuu yimid kufru iibaain wastikbaarin maca tasdiiq adoo aaminsan nabigu inuu xaq yahay diintuna ay dhab tahay ba haddana aadan hogaansamaynin waa kufru ibliis wa fircawn waa kufru waxaa way mxuu ahay abu aalib abu aalib wuxuu hubay si yaqiina nebi maxamed inuu nabi yahay xaq ah wuxuu la yimidna uu laakiin waxay diideen inay hoggaansamaan inay waxay aaminsanaan dhaqan geliyaan ayaa laga waayay marka kufru اliibaa wاlistikbaar wاlimtinaac laa yunaafi tasdiiq adoo shayga aaminsan oo rumaysan ayadaan hoggaansamaynin so in lagu loodiya ma oo lagu layliyo layligii baad diidaysaa waxaade waan ogahay inaan xaq aad ku taagantay lakin idan raaci maayo kaa magacii kufrigiisu kufriga maxaa la yihahdaa ninkii yidhi waan ogahay shareecada islaamka inay fiican tahay maantana munaasab tahay laakiin dadka qaanuunkan ku xukumaynaya dastuurka cashirko dhan ba ku dhaqmay maxaa ka kufru maa huwa ninkaa gaalnimadiisu waa kufru ibaa'in wastikbaar kufru ibaa'in wastikbaar oo imtinaac baa kan la waana kufriga adduunka u badan culimadu waxay leeyihin kufriga noocaasa waa akaru man fil ardi kufrigooda wey dadka gaalada ah xaqaa'iqda way ogyihin badankood nasaarada hadda dhoobaneed aragtaan boqolkiiba lixdan inaad xaq ku taagantihi way ogyihiin laakiin caadadaay ku soo dhaqmeen iyo tolkood inay khilaafaan iyo xoogihii halluuya iyo baybalka la afuufaya bay diideen ka tagaan bay diidan yihin caadadii calaa millati cabdimudalib buu ku dhintay muxuu ahayey abu aalib kufri ciraad waa maxay kufri ciraad ninkaani dhegba jala kuu simay labadii nin ibna cabdiyaaleyl mid mid a ah. wuxuu hi anugu been baad sheegana ku odhan maayo run baad sheegana ku odhan maayo oo haddaad nabi tahayna inaan kuu jawaabaan kugu xadgudbo waad ka agtayda waad ka weyn waa ku qadarinaya haddii aad binaada tahayna fa anta axqaru min an ukalimaka buur kufr ciraad laa yusadiq walaa yukadib walaa yarfac lilxaqi ra'san xaqaba u dheg maayo mana rumaynhayo mana beeninhayo maba raadininba muxuu rumeeya raadiyaaba hada waa faariqu اlqalb hada waa kufru ciraad kufru shakin waxaa weeye nabigu amuu xaq yahay amuusna waa ka shakisan yahay kufru shaki laakiin ma raaga asagu haddaad markuu daliilka ruuxu fiiriyo meelbuu eh, meelbuu u go-aya ama waad noqona waxaad noqonaysaa muxuu ahaa kufru takdiib soo boodi ama kufru ljuxuud a weliba walistikbaar laakiin in aad weligaa shaki ku jirto abadan marka shayga saa lagugu sheego baadihii amau run sheegahayaa nabigu amuusan sax ahayn shiki baa ku gelaya waad waad rugmanaysaa taradud baa kugu dhalan laakiin laa yabqaa muddatan طawiila markaad xujada fiiriso nabigu mucjizaadkiisa iyo diinta islaamka saa dhaalacata ama laguu sheego ima an tusadiqahaa wa ima an tukadibaha waa lagu kala baxaya kufru nifaaq waa taqaana hada waa laydin sharxi maayo lata asagu gabagabadu weeye wa qismadu xataa sheegana sax ma aha oo xaasira ma aha wuxuu sheegana waa baatil fa kufru ljuxuud ha inoo jooga hada bilahi la soo koobaysto tii horena maydan igu soo celinin waxaa dambe lena lidinkeeni doona marmalin